بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وهنكب الله بين آيات الطوال إيا أفر إلى لباطن إيا أفر سورة المائدة سورة المائدة قصوين بالناس وبلغ قصة إن وايارين ما كقادمنا أنبياده dagaalkay dacwada u galeen iyo dadkoodu say uga hor yimaadeen aayaddii hore waxay ahayd fa bimaa naqdihim miihaaqahum lacanaahum ballantii ay buriyeen darteed yaan u lacnadnay wajacalnaa quluubahum qaasiya qalbigooduna uu qalali dambigu qalbiga uu qalajiyaa yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi kelimaadkii meelihii ay ku habboonaayeen bay ka bedelayaan wanasuu way iloobeen haddan qayb fahmi ah oo mimaa dikru bihi iloo sheego lagu waaniyey oo nabiga sifadiisii ah way ka tageen bay ka dhigan tahay marka aayaddaa hore saasay ahayd aayadana qayb nasaarada kamida ah la lainoo sheegaya wamin aladiina kuwii qaaluu yidhi innaa anagu nasaara baanu nahay akhadnaa waan qaadnay miisaaqahum ballantooda min aladiinada waxay ku tacalluqsan tahay akhadnaada fanasuu way ka tageenoo way iloobeen xadan dhees ama qayb oo mimaa kii bikuluu bihi lagu waaliyey oo nabiyullaahi maxamed sifadiisa faaqraynaa waan kicinnay baynahum dhexdooda alcadaawata cadownimo iyo walbaqdaa cadho ilaa yowma qiyaamati qiyaamaha yoomkiisa lagala gaaro wasawfa yunabiuhum allahu allah u warrami doona bimaa kaanuu yasnacuuna waxay sanceeyeen allah baa soo hordhigi waxay sanceeyeen dembigiina waa ka dhigi qolada nasaarada tiri waxaa la yidhi inaa waa nasaaro lama dhihi sheegtay baa nasaara nasaara waa magacay la baxeen madiinadii nabi ciise magaaladii nabi ciise naasiriya baa la dhihi jiray naasiriya markaasay nasaara ay la baxeen qoladaas ballan baa laga qaaday maxaa lagaga qaaday inay nabiyullaahi maxamed iyo ambiyada rumeeyaan inay dadka u sheegaan markay xaqii ka leexdeen baa ilaahay cadownimo iyo ismaal u ka dhex taayay wakadalika naxnu hadday dadku fahma kala meelo kala duwan qaataan oo diino kala duwan qaataan oo meelo kala leexdaan saanba dadku u coloobi nasaaradu waxay kala sheegteen nastuuriya iyo yacaaqiba ama yacquubiya iyo malakaaniya saddexdaa madhabad bay kala ahayn mid waliba midda kale ku gaalnimo xugmin kadalika naxnu inaguna saasaa nahayo dii firqooyin la kala noqnoqdo saan baa isu caayo min aladiina kuwii qaaluu yidhi min aladiina kuwii xaggooda qaaluu yidhi inaa nasaara baanu nahay hadda waa nasaaro lama akhadnaa waan ka qaadnay misaaqahum ballantoodii maxaa lagula ballamay nabiyullaahi maxamed iyo ambiyada inay rumaynayaan oy sharciga ku dhaqmayaan fanasuu way iloobeeno way ka tageen xadan dheer oo mimaa kii xaggiisa uga ahaatay dikruubihi laguhanay fahmigii wey dheerta la sheegi waa fahmigii fa aqdaynaa waan kicinay kicinta soo ma taqaan cadhaa la kiciyey aqdaynaa waan kicinay baynahum dhexdooda alcadaawata collaydana isnacab yihiin iyo walbaqdaa ilaa yowmi qiyaama weligoodna saaro ilaa qiyaamaha wastaagbay isu necab yihiin wasawfa yunabbihum allahu allah uga warrami doona bimaa kaanuu yasnacuuna waxay sanceeyeen sawfada xarfu taswiif baa la yidhaha allah dee waqti mar maro waqtiga allah isagaa abuura ee innaga markii la inoo eego yuu waqtigu dambeeya yaa ahlalkitaabi dadka ahlu kitaabka aho qad jaa'akum waxaa idiin yimid rasuulunaa rasuulka iyagii muxamed yubayinu lakum isagoo idiin cadaynaya kaiiran in badanoo mimaa kii kuntum aad ahaydeen tukfuuna kuwa qariyo min alkitaabi wax badan ood qarin jirteen oo sharciga oo islaamka ah oo sifada nebi maxamed ka mid tahay yuu idiin caddeeyey wayacfu wuu ka tegey wuu iskaga tegay can kaiirin in badan qad jaa'akum waxaa idinka yimid min allaahi alle nuurun nuur waa nabiyullaahi maxamed iyo wa kitaab mubiinun oo cad oo ahlu kitaabkii waxa la yidhi nabiyullaahi maxamed waxaa laydinku soo diray wax badan ood qariseen oo diin ahaa yuu caddaynayaa qaybna wuu ka tegay nin yahuudaa nabigu u yimid oo wuxuu ihi eh, maxamedow eh, waxba ka tagtay noo sheeg waxa aad ka tagtay wuxuu rabaa hadduu nabigu waxaa sheego inuu yidhaahdo beenaalaad tahay illa waxaa layidhi nabiga wax badan baad ka tagtay baa layidhi marka wuxuu rabay intuu nabigu wax sheego oo wax badan caddeeyo inuu yidhaahdee sida kitaabku usoo degama beenaalaad tahay buu rabay allah wuxuu leeyahay yaa ahla alkitaab kitaabka dadka u ehelka aho qad jaa'akum waxaa idiin yimid rasuulunaa rasuulka yagii nebi muxamed ahaa ila iyagaba waa loo soo diray waa loo soo diray yubayinu isagoo caddaynaya lakum idinka kaiiran in badano mimaa kii kuntum aad ahaydeen kuwa qariya min alkitaabi kitaabka xaggiisa waxyaabo badan oo sharcigu kitaabku dhigi jiray oo nabiga maxamed sifadiisu ka mid tahay yay qariyeen wayacfuu wuu ka tegi can kasiirin in badan oo sheegi in badan buuna idiin sheegay oo aan faa'iido lahayn in badan ood qariseen oo faa'iido lahayn qad jaakum waxaa idiin yimid min allahi alla xaggiisa nuur nuur baa idin yimid nabiyullaahi maxamed wa kitaabun kitaab baa idiin yimid mubiinun cad qur-aanka kariimkaa wey haddii alla haddii uu ku hanuuni bihi kitaabka allahu alla man itabaca qofkii raaca ridwaanahu raadi ahaashihiis subula salaami nabadgelyada wadadeeda ilaahay wuxuu raalli ka yahay qofkii sameeya qur-aankaas uu ku hanuunaya qof yani xaqdoona garo oo qofku hadduu xaqdoon yahay qur-aanka alla u fahamsiin inta uu yaqaano qofku hadduu ku camal falo nabigaa yidhi wuxuuna aqoonin cilmigeeda loo fura marka qofku ilaahay fiidihiisa hadduu doonayo wadadii jeexay uu raaco ilahay wuu hanuuninaya haddii wuu ku hanuunin bihi kitaabka allahu alle man itabaca qofkii raaca ridwaanahu raadi ahaansiisa yani wuxuu raadli ka yahay qofkii raaca subilo salaami nabadgelyada wadadeen inaguna waa sidoo kale haddaynu kitaabka qur-aanka a raacno ilahay waa ina hanuunin wayukhrijuhum wuxuu ka saari qofkii ridaha ilaahay raaca min aulumaati mugdiga shirkiga iyo waswaaskuu ka saari ila nuuri nuurku u saari biidnihi ilaahay idankiisa iyo iraadadiisa wayahdiihim wuxuu ku hanuunin ilaa siraadin jid mustaqiimin oo toosan dulumaadka marka dembiyada iyo la sheegayo waa la jamciyaa dulumaad xaqa marka la sheegayna waa annuur waa mid keliya war dulumaadkuda way fara badan yihin waddooyinkiisaa fara badan xaquse waa mid keliyahu laba ruux oo iskhilaafsan haddaad oo caqiidada ma aha xagga furuucda caqiidada isku khilaafsan haddayna labadooduba baatil ahayn midbaa baatil xaqu laba ma waa xulkaa mid wey qur kariimka iyo sunnada nabiga wey hadda inaga waa lina sheegi ogow wayukhrijuhum alla wuxuu ka saari min adulumaati mugdiyaalka kufriga iyo shirkiga iyo waswaasa iyo nifaaqa ila nuuri nuur buu u saari biidnihi nuuru lislaam nuuru liimaan biidnihi ilaahay iyo idankiisa wayahdiihim alla wuu ilaa siraatin jid mustaqiimin oo toosan jidka mustaqiimka waxaa loo yaqaana luqada carabta haddii la eego waa jid jidad kale ay meesha jiraan oo isagu toobiyahon leexleex lahayn jidad kaleoo leexleexa jira mustaqiimka kaasaa loo yaqaana laqad kafara ladiina kuwii way gaaloobeen xaqiiqo ahaan qaddu waa taxqiiq markay maadi gasho waa taxqiiq markay mudaaric gashana waa taqriib qad yakuun inuu so laga yaabo saasoo kale taxqiiq weeye marka waxaanu dhihi jiray culimada koonfurta ka timaada xarafka gooni la qoyn jira qad xaqiiqe bay dhihi jireen annagu waxaan dhihi jiray xaraf gooni macno uma sameeyee ka dambu baan ku fasirayna laqad kafara aladiina kuwii baa gaaloobay xaqiiqo ahaan qaaluu yidhi in allaha alle huwa isagu almasiix weeye ibnu maryama ah alle kuwaasi waa gaaloobay kuwa yidhi masiix baa faman yamliku yaa awooda shay-an shay oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaaday hadduu ciise uu alla dhib la doono cidda ka celin karta waa cidda waa ilah waa idinka leh faman yaqul waxaad ku tidhaa faman xagkee baa yamliku ka hanan karaa oo awoodu la shay-an shay min allaahi alla xaggiisa in araada hadduu alla doono an yulkalmasiixa masiix inuu halaago ibna maryama waa idin kale waa ilaahay he hadduu ilaahay inuu gebigoodaba halaaga doono cidda ka celi karta waa cidde waxaana loo yaraha qabsi uga dhigtaa bilmatal nin baa wuxuu leeyahay weli baan ninkaa weliga meesha fadhiya waa loo waa loo gargaari oo waxbaa loo geyno markuu baahidiisaoo waxba ma qabsan kara isaga wax uu qabsan karaa ma jiro haddana markuu dhintaa laleeyahay waxbuu ii tari hadda waxba ma qabsan kara allah wuxuu yidhi laqad kafara aladiina kuwii way gaaloobeen qaaluu yidhi in allaha alle huwa isagu almasiixu masiix weeye ibnu maryama qul waxaad tidhaahdaa faman axadkeebaa yamliku awooda shay-an shay waxtara min allahi alla xaggiisa in araada hadduu alla doono an yuuhika almasiixa masiix inuu halaagaba ibna maryama ah iyo wa ummahu hooyadii iyo man fil ardi ardada waxa ku sugan jamiican dhammaan carya awood lahoo ka celin karaa waa idin kale waa ilaahay walilaahi alla waxaa u sugnaaday mulku samaawaati samada mulkigeeda tasarufkeeda iwalarda ardada imaa baynahumaa inta udhaxaysa dee ciise iyo maryama samadii ardada inta udhaxaysa bay joogaan alla mulkigiisay ku jiraan waxba ma tari karaan ilaahna ma aha umana dhowaa ciisena uu iska baryahay ilaahnimadii walilaahi alla waxaa u sugnaaday mulku samaawaati walard samadii ardada mulkigoodii tasarufkooda imaa baynahu inta udhaxaysa ciise iyo maryamana intaamay ku dhex jiraan yakhluqu wuxuu abuuraa ما يشاء وحو دونه والله الله على كل شيء شيء لا كل قدير آيدا وحو جيتا يقوم ما يشاء هداد عيسى إلهي ما أقوم ولا يسان أبلا أنت إلهي وحو دونه أبو وحن أبيه يمد لما لا يبقى أبو راي نبي آدم أبيه يمد لما لا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب حاو أبا ما يهو يما لهين مركا عيسى هداد إلهي ما أقوم ولا يسان أبلا أنت إلهي وحو دونه أبو راوي yakhluqu alla wuxuu abuuraa maa yashaa wuxuu doono wallahu alla calaa kulli shayin shay la arka kulligii qadiirun fii kaana waqaalat alyahuudu wanasaara yahuud iyo nasaara waxay yidhiheen naxnu abnaa llah ilaahay caruurtiisii baanu nahay waa axibaahu kuwuu jeclaa iyaanu nahay qul waxaa tidhaa haddaad caruurtiisii tihiin falam yucadibukum muxuu idinku cadaabay bidunuubikum dambiyaalkiina muxuu idinku cadaab haddaadtihiin bal antum idinku basharun dad baad tihiin oo miman khalaqa wuxuu abuuray ka mid a nabiyullaahi maxamed baa wahay yahuudii nasaaradu isku mar ma dhihni waa colayaw nasaaradu waxay naxnu abnaaullah yahuuduna naxnu abnaaullah nin la yidhaahdo nucmaan binu asa iyo saddex nin oo kaleo la joogto yahuuda buu nabigu intuu waaniye u yidhi buui waryaa laydin cadaabin war soo raaco islaamka soo raaca markaasayna xaggeedna laga cadaabi caruurta ilaahay baabuna waxay ka wadaan ambiyaadna dhashay bay ka wadaan oo meel qisaa waxay sheegtaa inuu alla yidhi ibnii bikri yacquub buu ku yidhi baa la yidhi alle marka luqadoodaa waxay ahayd ibniidaasi waan jeclahay bay luqadooda ka dhignay markaasayna ambiyadiiba anagana dhashay xaggeenna laga cadaabi cadaabkaad sheegi muxuu yahay bay ku yidhahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam linucmaan aasaa la yidhaha iyo laba nin oo kale oo la joogo marka waa tan hadalkii qofkii sheegta awliyanimo waa khatar waa sidan oo kale hadaad tidhaa awliyaana hadaad awliya tahay maxaa dhibkan kugu bal qiyaamaha hala gaadhay adduunkii baabad ku dhiban tahay wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay yidhaahdeen iyo wanasaara nasaaro naxnu abnaa ullah alla caruurtiisii baan nahay oo ambiyadii baana dhashay wa axibaa'uhu kuwa jeclaa baan nahay bay qul waxaad ku tidhaa falima yucallibukum muxuu idin cadaabi bidunuubikum dembigiina muxuu idinku cadaabi saad caruurtiisii tihiin idin jecel yahay qul waxaa tida bal antum idinku basharun dad baa tihiin oo miman dad ka mida khalaqa u abuuray yakfiru alla wuu u dhaafaa liman yashaau qofkuu doono wayucadibu wuu cadaaba man yashaau qofkuu doono ilaahay caruurtiisii ma tihidine ilaah baa cadaabka iyo naxariistaba haya wey wax axibbo oo tihiini ma jiro yakfiru alla u dhaafaa liman yashaau doono wayucadibu wuu cadaaba man yashaa qofkuu doono walilaahi alle waxaa u sugnaaday milku samaawaati samada lahaanshaheeda iyo tasarufkeeda iyo walarda ardada wamaa baynahumaa inta udhaxaysa ilaahi xaggiisu almasiiru ahaanshuhuna ahaan ayaha damba ma taqaan almasiir masiir waxaa weeye meesha ugu dambaysa ee cidhibtaadu noqon doonta meel kastaba soo mar si kastaba u noolowo maxkamadda allun baa lagu keeni maxkamadda alle waxaad la tagto adigaa garan cidda garyaqaan ku doodi ma jirto wixii maxkamadaada aada la tagto ee kitaabkaaga kugu qoran unbaa ku aweeyey cidna ha isku hadlaynaysaa ilahay maxkamadiisa waxaa la tegi lahayd adugu shaqayso walilaahi alla waxaa usugnaaday milku samaawaati samada lahaansheedii waalardi wamaa baynahumaa inta udhaxaysa waileyhi xaggiisu ahday almashiiru ayaha dambe yaa ahlkitaab ree ahlukitaabo qad jaa'akum waxaa idiin yimid rasuulunaa rasuulka iyagii yubayinu xaalou idiin cadayna lakum idinka calaa fatratin kala go-o min arusuli ah yuu idiin yimi isagoo rusushii kala gooday an taquuluu lianlaa taquuluu si aydaanu dhihin maa jaaanaa nooma imanin min bashiirin bishaareeyin walaa nadiirin dignin bixiyaana nooma imanin haddaad sidaa dhihi lahda faqad jaaakum waxaa idiin bashiirun wa nadiirun wallaahu alle calaa kulli shayin shayn la arka kulligii qadiirun kii kara wey calaa fatratin min arusuli rususha ilaa toban qarni baa udhaxaysaa la yidhaahdaa nuux iyo ibraahim toban qarni baa udhaxaysa ibraahim ambiyo dambe oo ka dambaysa oo fara badan baa jirta ambiyada reer banu israiil kun bay dhanaayeen nabigii u dambeeyey ciiso ahaa marka ciise iyo nabiyullaahi maxamed nabi uma dhexaynin rusushii uu ciise diray ee isaga ducaadda ahayd mooyo nabi uma dhexaynin waxaana udhexaysa dhalashadii nabi ciise iyo dhalashadii nabiyullaahi maxamed shan boqol toddobaatan iyo kow labiyo labaatanka abril saasaa lagu qiyaasay iyo nabigu dhashay baa layidhaha lix iyo toban markay ahaydna miilaadku waa la diray nabiga riwaayooyinka qaar baa waxay yidhaahdeen lix boqol baa u dhaxaysay ciise iyo nabiyullaahi maxamed laakiin inta loo badan yahay waa sidaa waay marka calaa fatrati min rasuuli saasaa loo leeyay isagoo rusushii kala go'day oo muddo rasuul laaan la ahaa oo diintii hore uun la haysto yaa nabiyullaahi maxamed la diray si diinta u cusboonaysiiyo oo waxaa loo diray nabiy maxamed khalqigoo dhan qabiil gaara ah looma dirin ilaahay waxyaabuhu nabiga ku fadilee nabigu inoo sheegay ambiyadii hore ninba qabiil baa loo di ani adduunka dhan baa la ii diray maka waa umulqura umulquraasoo lama yidhaah waa caasimadii adduunka umulqura qaryadahoo dhan caasimadoodii way bartankay ku taallaa adduunka bartankiisay ku taallaa luqada carabtuna waa luqada ugu sahlan ee ugu bisil ee ugu fasiixsan wey marka bilmatal maka markay dacwadu taalo adduunka oo dhani way imanayaan mako way ku dhowyiin wax tarjumaana la waayi maahay laakiin hadday jiinaha tahay maxaad u malay jiinaha ahaan lahayd yaa tarjumi lahaa tarjumaan lama he inagu nasiib wanaag soomaali haddayna nahay luqadeennu luqada carabiga ila xuruufta oo ila makhraj tahay oo badan yar inoo dhaxayso oo inaga diinta waxayna soo gaarsa dagaal inaguma soo gaadhin culimo ducaada iyo ganacsi yaa diinta inoo keeno ina soo gaadhsiiye marka haddii jihaadu inoogu iman lahaa sidan waan ka adadkaan lahay innagii yaman baa isku mid ah ma adadkin waan iska furfurannahay hadda shaam oo kale bariga dhexe diintu dagaal bay ugu tagtay iyo masari waynagaga ad adag yihiin kooda wadaadkiihi iyo caamadooduba waynagaga adag yihiin marka macnaha waxaan ka wadnaa nabiyullaahi maxamed inuu dadka wax u sheego yaa loo soo diray yaa ahl reer kitaabo reer ahlu kitaabo qad jaaakum waxaa idiin yimid rasuulunaa rasuulka yagi yubayinu xaalow idiin cadaynay ilaykum idinka calaa fatratin kala go oo min arusuli rususha ah rusushaoo kala go'day oo nabi ciise oo u dambeeyey shan boqol iyo kow iyo toddobaatan yaa u dhexaysay dhalashadii nabiga iyo dhalashadii ciise an taquuluu lianlaa taquuluu si aydaanu dhihin dadkano maa nooma imanin min bashiirin bishaareeya nooma imanin walaa nadiirin dignin bixiyana nooma imanin hadday saa aada dhihi lahaydeen faqad jaaku xaqiiqo waxaa idinku yimi bashiirun bishaareeya wanadiirun dignin bixiya wuxuu nabigu u ciddii raacda yuu khayr bishaareyn ciddii diidana cadaab uga degay innagana culimada xilkaasi waa ina saaran yahayo waa inaan dadka u digno u bishaareyno haddii dee dadkeenu aada uma ogolo dacwade waxaa dad fara badan haddaad waxu sheegto inay wax kale kugu sheegaan waxaa la rabaa ruuxii hadalka kaa qaadanaya oo sahaan ugu sheego walaalo meeshaas way qaloocan tahay hadda masaajidka oo kale markaa tukana in badan oo badan oo badan baa ruux salaadii xumayn baan arkay waxaan islihi ninka haddaad u sheegi lahayd amuu kaa ah, baan isleeyahay marka inagi dacwada wayna saaran tahay laakiin sidii ay ku fidin karta aan ku fidin id qaala muusa wadkur xusbaa layidhi nabiyullaahi maxamedo id wakti qaala uu yidhi muusa muuse liqowmi tolkii uu yaa qowmi tolkayow idkurullah idkuruu nicmat allah ilaahay nicmadiisii xusuusta calaykum dushiinna uu idiin nicmeeyey id wakti jacala uu yeelay fiikum dhexdiinna ambiyaaa ambiyo wa jacalakum idinka yeelay muluukan boqoro jacalakum muluukan idinka yeelayo fircoon idinka xoreeyey ilaa addoommo aad ahaydeen mamluukiin baad ahaydeene wa aataakum idin siiyey maa lam yu'ti wuxuuna siinin axaddan axadoo min alcaalamiina khalqiga oo wuxuuna khalqigii iyaga la joogay caalamintii la joogtay wuxuuna siina waa maxay ambiyadan ciiddaa ka badan diintaa socota lama siinin muluug iyo boqorray noqdeenoo bacda an kaanuu mamluukiina intay addoommo ahaayeen muddo dheer la adoonsan jiray yaa alla ka soo xoreeyey subxaana wa tacaala nabiyullaahi muusa fadligiisa alla kaga soo xoreeyey war waad fiican tihiin khayr baad haysataan war hagaran garan waayna wey way ku xus baa waqti qaala muusa uu yidhi liqowmi qowmki yaa qawmi tolkayow idkuruu nicmat allah alla nicmadiisii xusuusta calaykum idiin nicmeeyey nicmadu waa tee id wakti jacala fiikum uu yeelay ambiyaaa oo dadka kale idinla qabin wajacalakum idinka yeelay muluukan boqorro uu idinka soo xoreeyey fircoon boqorrona waxaa kaloo eh, qolada bani israaiilku waxay ninku waduuguri iyo xaas iyo ruuxi kudmay leeyahay boqor bay u yaqiina waa boqor ilaan ruux hadduu guri meel cidlaa iska dego oo loo khidmaynayo ma boqor ka boqorsan baa jira waataakum wuxuu idin siiyey maa lam yuuti waxaanuu siinin axadan axad oo min alcaalamiina khalqiga ah oo waa maxay intaasoo nabigu idin yeelay bariga dhexe adduunka ugu qiimo badan buu idin soo dejiyey fircoon buu idinka soo xoreeyey yaa qawmi tolkayow udkuluu gala alarda ardadii gala almuqadasata ee la dahiray ardadii fiicneyd wey alla sii ardadii kataballaahu alla idiin waajibiyey lakum idinka idiin qoray oo inaad yeelataan walaa tartaduu ha u noqonina calaa adbaarikum dabadii ha u noqonina oo meeshii aad ka timaadeen ee gaalnimadii iyo camar diidadahay ha u noqonina oo haddaad noqotaan fatan fatanqalibuu aada gadoontaan khaasiriina kuwa khasaaray ardada ay gelayaan qudus iyo arixaa ka mid a war dhulkii ilaahay idin siiyey qiimaha badnaa waa markay masar ka soo noqdeen garo dhulkii ilaahay idiin qoray idinku aada lahaydeen war dulki gal oo camaaliqada ka horaysa niman camaaliqaho yunaan la yidhaah baa deganaa dhulka war ka horaysaa la yidhi oo dhulka galaa la yidhi yaa qawmi tolkayo udkhuluu gala alarda ardadii nadiifta ahayda qiimaha badnayd dahiray allatii ardadii kataballaahu alla uu qoray lakum idinka idiin qoray oo idinka idin milkisiiyey walaa tabsaduu ha u noqonina calaa adbaarikum xaggii dambe oo qalbi xaq ahaanna diin ahaana xaggii dambe ha u noqonina magaaladan weerarkeedana xaggii dambe ha u noqonina oo fatanqaligu aada gadoontaan khaasiriin calaa sasaateen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa muuso ina fiiha magaalada dhexdeeda waxaa ah qowman qowm jabbaariina oo xoog badan oo naxariis wayaal waynaa anaguna la nadkulaha geli mayna beydi walaa anaan gelayni hataa yakrujuu ilaa ay ka baxaan minhaa xaggeeda fan fainaa anagu daakhiliin waa gelaynaa mayn magaalada wuxuu u diraa layidhi labiyo tobankii naqiir ee la sheegayey yuuhi war bal soo arkaa oo meeshii soo ilaaleeya markaa meeshii markay tageen dad waaweyn adu qiso waa israa'iili la yidhaahdoon jirin nin weyn oo dhowr boqol oo dhudhuna oo midho guranaya jeerkanu midhaha iyagii intuu wada qabtay jeebka ku riday baa laleeyahay taasi aad runu ma aha adu waxay u tageen dad waaweyn oo xoog xoog badan oo lala dagaalami karin bay u tageen aan lala dagaalami se iyaga la ahay markay soo noqdeen waxay dhaheen laakiin anagu geli mayne dee waxa weeye markay ka baxaan baanu geli doonaa waxay yidhaahdeen qaaluu waxay dhi yaa muusa muuso inna fiihaa magaalada dhexdeeda waxaa qoomo qom jabbaariina xoog xoog badan oo naxariis naxariis laawayaal waynaa anaguna la nadkulahaa geli maynayne xataa yakrujuu minhaa ilaa ay ka baxaan fain yakrujuu minha hadday magaalada xaggeeda ka baxaan faina anagu daakhiluuna waa gelaynaa bn qaala rajulaani laba nin waxay yidhaahdeen oo min aladiina kuwii yakhaafuuna allahood ka baqayay kuwaasoo ancama allaahu alla u nicmeey caleyhima dushooda islaamnimo ugu nicmeeyey waa yuushac binu nuuniyo waa laba binu yaaqina wey labadaa nin wey labada nin oo waxay kamid ahaayeen laba iyo tobankii nine la diray bay calayhim nimankaa gaaladii xoog badan u gala albaab albaabka uga gala faidaa dakaltumuuhu markaad albaabka ka gashaan fainakum idinku qaalibuuna waad ka waad ka qaalib noqonaysaan wacala allaahi allana fatawakalu tala saarta in kuntum muminiina haddaad tihiin laba nin oo muminiina yuushac binu nun iyo kaalib binu qaniya wey labadu muslim bay ahaayeen waxay ka mid ahaayeen qoladii la diray bay ka mid ahaayeen markay soo noqdeen bayna war sidaa ha ilaahay haddaynu tala saarano waynu ka adkaani aan ilaahay isku xidhno gallo allah isku xidhno qaala rajulaani laba nin waxay yidhaahdeen oo min aladiina kuwii kamid a ah, yakhaafuuna ka baqayay rabbigood kuwaasoo ancama allaahu alla u nicmeeyey calayhimaa dushooda udkuluu galabay ku yidhahdeen calayhim kuwa albaaba albaabka uga gala idaa dakaltumuuhu markaad u gashaan oo albaab ka gashaan fainakum khaalibuun aayadan qisaheed beligii beder markii la yidhi caraboo dhani waatan soo duushay yuu nabigu yidhi waryaa bixi waryaa bixi yaa raaci adigu uu ku celceliyey markay qoladii muhaajiriintu u jawaabeen ansaartii baa yidhaheen war innagaa lainoo jeedaay innagaa lainoo jeedaay le nabigu ansaartii uu xaq dhowri jiray aynu raacno markaas markaasa yaa rasuulallahi sidii reer banu israail yidhaahdeen ku dhihi mayno adiga ilaahay ilaahaagu la dagaalamo idinku ukaca ku dhihi mayno laakiin waanu ku raacayna macaka haddaad badda xataa nala talado waanu ku raacana waa aayadda dambe fainakum qaalibuuna waad qaalibun qod faidaa dakaltumuuhu markaad gashaan fainakum qaalibuun wacala allaahi alle fatawakalu tala saar in kuntum muminiina hadaatihiin qaaluu yaa muusa doodii hoos bay usoo dhaadhacday qaaluu waxay yaa muusa markii labadaa nin waaniyeen markii hore geli mayno markay ka baxaan maa gelayna iyo labada nin waaniyeen hoos bay uga sii dhaadhaceen ba qaalu waxay ya muusa muuso inaa anagu lanadkulaha geliba maynayna abadan weligayo geli mayna maadaamu intay daa'imaan fiihaa dhexdeeda ee fadhabta anta adigii wa rabbuka rabbigaa faqaatilaa dagaalama ina anagu haahiduuna halkaan sii fadhiyeyna waa midaan ma tegayna ansaartu yidhaahdeen anagu sidii reer banu israaiil hedihi mayne nuqaatilu macaka bayne meeshaa doonta nala mar bayne marka waxay dhaheen way hoos bay u daadegan hadda go-aan bay kan markii hore waxay dhaheen intay ku jiraan waanu ka joogayna hadda go-aan bayba gaadheenba qaaluu wuxuu idhi yaa muusa muusow innaa anagu lan nadkulaha geli mayno abadan weligaya geli mayno maadaamuu intay daa'imaan qoladaa jabaabiradii fiihaa magaalada dhexdeeda fadhab anta adiga iyo warabuka rabbigaa faqaatilaa dagaalama innaa anagu haa haahunaa halkanaanu qaaciduuna say fadhiyanay dee waydinkaa wa taala